asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afartanaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan اrajiim bismi illahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd xadiidkii waxaan kusoo jiray waa'il ibni xujr radi allahu canhu ee ku saabsanaa ninkii ninka ku dilay gudinta ku dilay ayb marka ninkii waa kii nabigu alayh salaa slam kusoo noqday wuxuu yihi rasuulka ilahi waxaan maqlay inaad sidaa tidhi adiga amarkaaga aan ku qaatay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu wuxuu yidhi amaa turiidu an yabuu'a biismika wa ismih saaxibik inuu la noqdo yani uu qaato miyaadan rabin dembigaagii iyo dembigii saaxiibka yani walaalka walaalkaa dembigiisiina inuu qaado dusha ku qaado ile isagaa dilay adigana dembigaagi uu qaado ile walaalkaabuu dilay kaa dilay oo waa waa kaa naxsaday oo musiiba kugu saba noqday qaala markaasuu ui ya nabiy allah ya nabiy allahi lacallahu qaala bala yani muxuu ahay yani ninkii wuxuu ka wadaa lacalahu laa yaakhudu inaanu qaadin baa suurooday markaasuu nabigu alayh salatu salaam wuxuu yidhi bala qaala faina dalika kadaaka faina daaka midkaasu kadaaka sidaa weeyaan yani oo dembigaagiy dembiga saaxiibkaa buu qaadaya qaala faramaa biniscatihi wuxuu tuuray ninkii suunkiisii uu tuuray wakhallaa sabiilahu wuu sii daayey marka raawigaba wuxuu leey waxaad moodaa inaan arkayo isagoo xarigiisa jiidanaya oo dadkii dhex socda marka nisca loo bixiyey ninkii kii suunka jiidanayay baa loo bixiyey ninkii ayb baabu diyat اlmarأة yudrabu baطnuha litulqiya janiinaha wa diyat اljaniin haweeney uur leh oo caloosha wax laga dhuftay oo ilmihiina ku dhinto iyadiina ku dhimato magteeda can abi hurayrata radia allahu canhu qaala iktatarat imra'ataani min hudayl laba haween oo hudayl ah ayaa dagaalamay faramat ixdaahuma alukhraa bixajar middood baa tii kale dhagax ku tuurtay faqatalathaa waa dishay wamaa fii batnihaa wixii caloosheeda ku jirayna waa dishay ilmihii caloosheeda ku jirayna waa dishay iyadiina waa dishay faاkhtasamuu ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaضىa rasuulu llahi salى اllahu alay slam rasuulka ilaahi wuxuu xukumay ana diyata janiiniha ilmaheeda caloosha ku jira diyadiisu inay tahay gura gura inay tahay guradiina maxay tahay cabdun aw waliida addoon ama addoon saas weeyaan marka gurada macnaheedii wey guradii fasiraya sidaas ayb ilmaha janiinka ah marka dilkiisu waxaa weeyaan nabar hooyadii caloosha laga dhufta u dhinta waa qura quradiina macnaheedu waxaa weeye janiin waxaa weeya addoon ama addoon ayb wa qadaa bidiyati اlmar'ati calaa caaqilatiha haweeneyda magteediina wuxuu xukumay nebigu alayhi salaatu wasalaam magteediibuu ku xukumay calaa caaqilatiha yani calaa caaqilati alqaatila kii dishay cashiiradeedii ayuu ku xukumay wawarahahaa wuxuuna dhaxal siiyey waladahaa waman macahum cilmaheedii eh, iyo iyo dadkii la jiray eh, mxu ahay eh, ninkeedii iyo kuyaalkaasu u dhaxalshiiyey marka haweenaydu magtay gashana waxaa bixinaya tolkeed baa bixinaya iyada magteedana waxaa qaadanaya oo dhaxalkeedana qaadanaya ninkeedii caruurteeda ninkeediiyo carruurteeda magteeda qaadanaya waxay dishaana ninkeedii iyo carruurteedii inay u bixinayaane waxaa bixinaya cidda iyadu ka dhalatay qaala xamal ibnu naabiqa alhudali oo weliy lqaatila naagtii wax dishay weligeedii oo xamal ibnu naabiqa xamal ibnu malik ibnu naabiqa alhudali la wuxuu yidhi soo arrintaa ka dacwoonaya xunkaa nebigu ka dacwoonaya iyo wuxuu yihi yaa rasuula allah kayfa aqram sideen u magdhabayaa man laa shariba walaa akal qofaan waxna cabbin waxna cunin walaa nataqa wala stahal aan hadlinna aan muxuu ahay qayliinna mana ooyin mana mana hadlin waxna ma cunin waxna ma cabbin fa familu dalika yuطallu kaasoo kale waa la hadur yeelaa <laughs> sidaas waa isaga cuunkiisa la noqotay oo sida iyagu ku socon jireen qof aan calooshu siduu ugu jiray isagoo meyd kaga soo baxay oon hadlin oon ooyin oon wax cunin oon wax cabin kaasoo kale isa waxba lagama soo qaaday seenu magdhabaya kaasoo kale mag uga bixinaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi innamaa haada min ikhwaani alkuhaan kaasu waa kuhaanta walaalkood weeyaan min ajli sajcihi aladii sajaca sajcigiisi uu sameeyey sajciga waxaa la yidhaha hadalka qaybqaybsanaysa xaraf xaraf kusoo horsada marka fiir saddex faqradood wuxuu leeyimid mid waliba laan kusoo dhammaato man laa shariba walaa akl walaa naطqa walaa اstahal famin dalika yuطal saddexdaas faqradooda sidaas laamlaamka ugu soo horsanaya iyo hadalkii lamida sidaas xarf xarf ugu soo horsada shicirna aan ahayn yaa sajci la yidhaahaa marka nimankii kuhaanta ah ee mxu ahay jinku uu wax u sheegi jiray shayaaiintu wax u sheegi jirtay yaa hadal sidaasa oo mxuu ahay ku hadli jiray marka ay waxyaalan qaybka ka warramayna ay yidhaahaan hadal sidaas oo musajac ah ayay ku hadli jireen baabun aljubaaru aladi laa diyata lahu jubaar wixii hadur abaa jubaar la yidhaahaa can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alay slam anahu qaal albi'ru jarxuhaa jubaar ceelka wixii ku dhintaayo waa jubaar yani hadar weeyaan wax ka soo qaad ma leh ceel wixii ku dhintaayo qofkii ceelka lahaa ama kii qoday iyobaa loo qabsanayaa ma aha waa hadur wax ka soo qaadma waa hadduu ceel caadiya iska yahay laakiin meel jidaho dad maraya iyo hadduu muxuu ahaaye uu ka qodo oo dadkii muxuu ahaaye ee dad sidaas ay ugu dhacaan dad jidkii maraya habeen madow iyo ama maxaa shaaric iyo ka qoday magaalo dhexdeeda iyo kaasu marka isagu maya waa magdhabaya laakiin ceel uu meel baadiya iska qotay muxu haddii u wax xoola ayma ku dhacaan ama dad uu ku dhaco sida ugu dhinto waxba ka soo qaad ma leh waalmacdanu jarxuhu jibaar jubaaru macdinkana meesha wax laga qodo faxmiga iyo birta iyo dahabka iyo wixii lamida ah, wixii naftada iyo wixii meelaha laga qato wixii ku dhintay iyaguna haadur weeyaan wax ka soo qaad ma leh hadduu ku dumo manjamkii uu ku dumo shaqaalaha sida aad muxuha sharikaadka macadinta qota muxuha shaqaalahoodii kolka qaarkood ku dhacday iyo oo ehm, mxua ah, roobabka kolkay da-anaya ku dumaaniyo ama waxay ku dhaca ama ku dumaaniyo iyagana wax ka soo qaad male u xoolihiina jarxuhaa jubaar waxay dishaa isagana waa hadargu wax ka soo qaad male xooluhu waxay dilaan ama geelo ariga uu ku tunto ama ilmo caruuran geel haraadkii ama waxay noqoto waxay dilaan isagana ninka ilahaabaa loo haystaa maahe waa hadar weeyaan wa fi rikaazi lqumus rikaaskana waxaa ka waajibaya kumus baa ka waajibay rikaaska waxaa la yidhaahaa kanziga maal madfuuna oo ummado hore oo zaman jaahiligii ah ay aasteen qofkii helooda kumus buu iska bixinayaa inta kalena isagaa qaadanaya kumuskaasuna sidii maalkii fay ah oo kale ayaa loo maamulaya dowladda islaamka u dhiibayaa markaasa masaalixulmuslimiin lagu bixinayaa inta kalena isagaa qaadanaya xoolaha marka kolka uu leeyahay xoolaha jarxugoodu waa jubaar marka uu leeyahay waxa ay dilaan xadiis baa inoo iman doona insha allah oo albara ibnu caazib hashiisii beerta cuntay iyo wuxuu nebigu alay sala sl ka xukumay kaasoo kale wixii lamida ah marka xaggii xooluhu beerta ay daaqaan iyo wuxuun gaaray leeyihiin marka kankood waxaa weeyaan wixi ay dilaan muxuu ahaaye ama ah, dad ah ama xoolo ah weeyaan laakiin waxa beerta ay daaqaan iyo wuxuun gaaray yadu leedahay kitaabu lqasaama baabu man yaxlifu fiiha yaa ku dhaaranaya qasaamada ku dhaaranaya qasaamada waxa weeyaan waa inaa qof la dilo qofkaana wax dila la garanaynin laakiin dalaa-isha ay tusinayso dad mucayaniina calaamaad ay jirto loogu maleeyo dad mucayaniina ama qof mucayana ama mxua qabiilo mucayana inay iyagu dileen loogu maleeyo kaasaa la yidhaahaa muxuu ahay calaamadaasna lowf baa lagu magacaabaa taasaa marka qasaamo la yidhaaho waxay leedahay nidaam gaara bay leedahay oo nidaamkeeda waa sida insala xadiidka uu sheegi doono muxuu ahaye qisatu xuwayisa iyo iyo muxayisa iyo qisadoodii taas weeyaan can sahal bni abi xasmata can rijaalin min kubaraa'i qowmi sahl ibn xasma ibn abi xasma ninkaa la yidhaha muxuu ahaye ansaariga ah baa niman odayaal oo warkiia wuxuu ka warinaya oo saxaabo ah أنa cabdاللahi bna shl ومxayisa maxayisaة bni mascuud oo ilmo adeer ah kharaja ilىa khaybara fii jahdin asaabahumaa yani fii faqrin asaabahumaa faqri ku dhacay bay khaybar u aadeen iyaga oo wax shaqo iyo inay ka raadsadaan iyo mxaa u aadaya waa labadoodii baa marka kala baxay oo midba meel xaafad u aaday fa utiya muxayisa muxayisa loo yimid oo bilow waxaa loo sheegay ana cabdاllahi bna sahlin qad qutil cabdullahi bni sahl in la dilay baa loo sheegay faطurixa lagu riday fii caynin in lagu riday aw faqiirin ama ceel lagu riday ceel ah, ceel sal gaaban af ah, ballaaranna leh baa la yidhaahaa muxuha faqiir lagu magacaabo fa ataa yahuud yahuud buu u yimid oo faqaala antum wallahi qataltumuuhu idinkaa dilay buu ku yidhi faqaaluu wallahi maa qatalnaahu ma anaan dilin bay yidhaaheen uma aqbala waa soo noqda madiinu ku soo noqday xataa qadima calaa qowmihi tolkii ilaah u yimid fadakara lahum dalika arrintaas u sheegay faaqbala huwa wa aquuhu isagii iyo walaalkii xuwayisa muxayisa walaalkii xuwayisa ah baa u yimid wa huwa akbaru minhu xuwayisana muxayisa ka weynaa iyo wa cabduraxmaan ibnu sahl oo ninkii la dilay walaalkiisa saddexdan nin baa u yimid oo nebiga alayh salatu wasalaam u yimid fadahaba muxayisa muxayisa oo tegay inuu hadlo oo ninkii muxuu ahaaye isagu goobjoogaha ahaa aha ayib riwaayadii bukhaarina waa tayd cabdiraxmaan baa rabay inuu hadlo oo saddexda ninna ugu yaraa oo isagu ugu xigaa ninkaa walaalkiisa liyatakallama inuu hadlo wa huwa aladii kaana bikhaybar faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam muxayisa kabir kabir yuriidu sinna da'du ka wada weynee weyne yani ninka kaa weyne ha hadla buu ka wada fatakallama xuwayisa uma takallama muxayisa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi imaa an yaduu saaxibakum inay saaxiibkiisi magtiisa bixiyaan ninka yani cabdullahi bnu sahl magtiisa inay bixiyaan iyo wa ima an yu'dinuu inay iclaaniyaan bixarbin dagaal labada mid un weeyaan inay dagaal iclaaniyaan iyo inay maxaa ninkii magtiisa bixiyaan labadaa midkooda fakataba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yaa u qoray ilayhim fii dalika arrintaas ugu qoray inaad ninkaad dishaan iyo inaad dagaal mxaaha inaad ninkaad magtiisa bixisaan iyo dagaal mid kala doorta fakatabuu waxay usoo qoreen innaa wallahi ma qatalnaahu faqaala rasuulu lahi sala allau alay sl xuwayisa wa muxayisa abu cabdiraxmaan ayuu wuxuu ku yidhi ataxlifuuna watastaxiquuna dama saaxibikum ma dhaaranaysaano ninkiini dhiiggiisii ma mudanaysaan ninkiini intaad dhaarataan intaad dhiiggii dhiiggiinii ma mudanaysaan marka dhiiggaas uu sheegayo saaxibka uu sheegayo dama saaxibikum uu leeyahay ninkoodii la dilay inuu yahay oo markaas damkaasuna uu yahay magtiisii waa suuroobaysaa iyo qof mucayana intay ku dhaartaan ninkaas marka inay eh, dhiiggiisa mudanayaan oo yani qisaas u dilanayaan labada waa ixtimaasha qaaluu markaas waxay laa ma ma dhaaranaynaba ma anaan joogin markii la dilayay waxaanaan ogeynsan ugu dhaaranayna qaala markaasi wuxuu yihi fataxlifu lakum yahuud yahuud baa idin dhaaranaysa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen laysuu bimuslimiin muslimiin ma aha daartooda saanu aqbalaynaa niman gaalaa weeyaan fawadaahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min cindihi rasuulka ilahi baa magtiisii bixiyey wadaahu yani dafaca diyatahu magtiisiibuu bixiyey rasuulka ilahi min cindihi yani geelis zakada ayuu ka bixiyey fabacata ilayhim rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mi'ata naaqa boqol halaad buu usoo diray nimankii iyaga ahay marka lahaa xataa udkilat calayhim اdaar ilaa xaafadoodii loogu soo geliyo gurigoodii loogu keenay faqaala shl shl bna abi xakma baa wuxuu yidhi faqad rakadatnii waxa i haraadsiday minhaa naaqaة xamraa geeli hal cas oo ka mida yaabay marka waxaa weeyaa nabigu alayh الsalaatu wasalaam qof muslima demkiisu inuu dayac ku tago buu nebigu alayh salatu uu karhay marka kolkii lasoo saari waayey oo muxuu ahay arrintii sidii nebigu alayh salatu wasalaam labadii arrinood usoo jeediyaba nimankii ay diideen markaasuu marti isagu bixiyey marka waa inay dawladdu inay bixiso weeyaan qofkii la dilo ee ay qofkii dilay soo saari weydo idan ayn amniga muwaadiniinta iyadaa mas-uulka ah inay bixiso weeya baytulmaalka laga bixiyo markii qofkaa la dilay baabu iqraari alqasaama calaa maa kaanat calayhi siday jaahiligii ahaan jirtay qasaamadaas qof sameeyo oo xukuma waxa ugu horreeyey muxuaha abu aalib ibnu cabdilmualib ayaa ugu horreeyey marka sidaasay carabtu ku dhaqmi jirtay markuu islaamku u yimid markaasuu islaamkuna sidiibu ku sugay oo ku qariray can rajuli min asxaabi rasuuli llahi sal lau aleyh wasalama min alansaar nin ansaarta ka mid ahoo asxaabtii nebiga ah waa nin majhuula aan la sheegin magaciisa taasuna waxba uma dhigto xadiidka daciif kama dhigto kolba hadduu ninkaasu saxaabi yahay la og yahay inuu saxaabi yahay lakin hadduu nin kale ahaan lahaa xadidku sabtiisu ku daciifibi lahaa wuxuu leeyahy ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam aqara alqasaama calى ma kanat calayhi fi ljahiliya jaahiligii siday ahaan jirtay ayuu ku daayey oo kolkay muxuu ahay qof sidaas oo kale loo dilo oo dad mucayaniina lagu tuhmaayo waa waxaa weeyaan ama dadkaas qof kamida ama majmuuco ka mid a ayay dadkii awliyaa-ul qatiilka ahaa konton dhaarood ku dhaaranayaan in isagu dileen ama iyagu ay dileen markaasay muxuaha loogu xukumayaa hadday iyagu dhaarta ka cabsadaanna kuwii baa marka la dhaarsanaya konton dhaarood dhaaranaya oo markaas isku beri yeelaya sidaa kitaabu lxuduud baabu xad lbikri wasayibi fi zina عن cباadة بن الصاmت رضي الله عنه qاal kاna نبiy الlahi صلى الله عليه وسلم إda أنزla عalayhi الوحي kolkii waxyi lagu soo lagu soo dejiyo quriba lidalika waa kurboon jiray arrintaa daraad waa la kurboon jiray waa ku cuslaan jirtay watarabada lahu wajhuhu yani tagayara wajhuhu wejigiisu waa doorsoomi jiray ee guduudan jiray wejigiisu qaala faunzila calayhi daata yawmin maalin baa lagu soo dejiyey waxyigii falaqiya kadalika sidaasuu la kulmay yani wuxuu la kulmi jiray markuu waxyi kusoo degayo wuu la kulmay falamaa suriya canhu yani kushifa canhu lwaxyu waxyigii markuu ka dhammaaday uu qaala wuxuu yidhi quduu cannii quduu cannii iga qaata qad jacala allahu lahuna maqraja lahuna sabiila ilah jid buu u yeelay tilmaamaya aayaddii ayad waxaa jirta ka hadashay muminka haweenka la yimaada haweenka zinada la yimaada xuunkooda sheegtay oo xuunkaasuna inuu mu'aqad yahay sheegtay ah, walaati ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuut xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila inay ka dhigtaan ka dhintaan ama ilahay xugun uusoo dejiyo guryahooda ku haya baa guryahan yayna kasoo soo bixin marka sabiilku ilaah sheegayey baa ilaah waa soo dejiyey buu leeyahay marka xukunkoodii xukunkii hore muwaqat buu ahaay xukun kale ilah kusoo dejiyey athayibu bithayib thayibka hayib ka zinaystaayu mxuah wlbikru bilbikri wlbikru bilbikri bikriga bikriga ka zinaysta wiilka gabadha ka zinaysta labadaaba xukunkoodii ilaah waa u soo dejiyey athayibu jaldu mia waa boqol shaabug weeyaan uma rajmun bilxijaara haddana dhagax ba lagu dilo labadaasoo laysugu daro weeyaan waa kolkii hore sidaasay ahayd sidaasay kusoo degtay in muxuu aha la jaldiyo haddana la dilo ayb wاlbikru eh, eh, wاlbikru jaldu miatin uma nafyu sana boqol shaabuub iyo hal sano oo laqariibeeyo qariib laga dhigo beledkiisa laga eriyo beled kale la geeyo sidaas weyaan ayib laakiin jardiga binisbati lisayib isagu waa mansuuq waa xadiidka dambe imaan doona ee maacis iyo qaamidi iyo siduu nebigu alayhi salatu slam yahuudiyeenkii iyo siduu u rajmiyey ma waxay tusin doontaa inay taasu mansuuq tahay oo jardigii marka waa laga tuuray laakiin marka hore sidaa ahaan jirtay ayib cali eh, bn abi aalib radi allahu canhu isagu inay wuxuu sidaas inay mustamir tahay buu haysan jiray oo uu yeelay markuu khilaafadiisii haweenay sharaaca la odhan jiray oo zinaysatay intuu muxuu ahay eh, khamiistii intuu jaldiyey iyuu jumcadiina rajmiyey markaasu wuxuu yidhi eh, muxuu aha jaladtuha bikitaab illah warajamtuha bisunati rasuuli illahi sal ila qur-aanku wuxuu sheegay xad zina wuxuu sheegay jaldiga kaliu sheegay الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ma kala qaadin bikri iyo hayib uma kala qaadin ayb laakiin sunada nebiga alayh الsalaatu wasalaam iyo qur'aan mansuuka labadaba qur'aan mansuuka tilaawa labadaba ayay ku sugnaatay ilmuna ku sugnaatay marka xukunka hadda waxaa weeye ugu dambaysta ahaa qofka muxuu ahay hayibka ana waa rag iyo haween wuxuu yahayba waa waa rajmi keliya in dhagaxuun lagu dilo qofka bikriga ana waa jadd iyo taqriib baabu rajmi hayibi fi zina an abdlahi an cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata annahu samica cabdallahi bna cabbaasin radia allahu canhum yaquul qaala cumar bnu lkhaaabi rajaalisu calaa minbari rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha qad bacata muxamada sala allahu alayh wasalama bilxaq وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم wixii alla uu ku soo dejiyey waxaa ka mid ahayd ee qur'aanka ahaa aayat rajmi qara'naaha wa wacaynaaha wa caqalnaaha waan aqrinay oo waan fahmnay oo waan muxuu ahaaye waan waan qaybnay waan xifdinay yani farajama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam warajamnaa bacdahu rasuulka ilaahay waa rajmiyey annaguna dabadiisaan rajminay wa akhshaa waxaan ka baqayaa in taala binnaasi zamaanun hadduu dadka zaman ku dheeraado muddada ku fogaato an yaquula qaa'ilun inuu qof yidhaaho maa najidu arajma fii kitaabi illaahi tacaala rajmi kitaabkii ilaahay kama helayno waa jaldi keliya tayib iyo bikritoona ma kala duwana inuu yidhaaho fayadiluu bitarki fariidatin anzalaha allah ay ku lumaan ka tagid ay ka tagaan fariido ilaahay uu soo dejiyey inay ka tagaan ay ku lumaan ayaan uga baqayaa wa ina arajma fii kitaabi illaah rajmiga eh, kitaabka ilaahay buu ku yaalaa xaqun calaa kulli man zanaa idaa axsana min alrijaali waannisaa qof alla qofkii zinaystaa muxsan aba in la rajmiyaayo xaq weeyaanu kitaabka ilaahay ayuu xaq ku yahay idaa qaamat albayina haday markhaati kacdo aw kaana xabalun Ah, kana alxabalu ama uur u sugnaado aw alictiraaf ama qirasho yani hadday zinadii qofkii ku caddaato weeyaan dariiq ay ugu caddaataba ku sugnaato ama isagii oo qirtay ama ah, lagu furo ama haweenayda aan muxuu ahay aan nin lahayn oo uuraysata taana marka cumar inuu eh, ariiq min turuq ihbaati zina inay tahay buu marka isaga ka waday baabu xaddi man اctarafa عalى nafsihi bالzina عan jaabir bni samurata radي allahu canhu qaala ataa rasuul atiya rasuulu llahi salى اllahu alay waslam birajulin nin baa loo keenay qasiirin oo gaaban ashcata oo basaasan dii cadalaatin oo muxuaha muruqyo waaweyn leh ayaa loo keenay waa maciz ibni malik radia allahu canhu calayhi izaarun oo hoosgunti kale xidhnaa waqad zana isagoo zinaystay faradda maratayni raddahu uu waa celiyey nebigu alayh salaatu wasalaam maratayni laba goor buu celiyey uma amara bihi farujim laba goor buu markuu qirta nebigu alayh salaatu wasalaam hadba ka jeedsan jiray oo muxuu ilaa uu goort afar goor ilaa uu isku qiray nebigu alayh salatu salam kama aqbalin weliba uu hubsaday oo yidhi mxa waalan tahay oo dadkii u waraystay oo ninkan caqligiisa waxma ka tuhmaysaan inuu khamro cabeeyan kale afkiisa u dhawaado ursadaba ilaa markuu ku ogaado inuu caqligiisuna taam yahay isaguna marka zinadu waxay tahay uu fahmaayo uqumaati isugu qiray markaasuu nebigu alayh salatu slam amarku ku in la rajmiyo qaala rasuul llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi isagoo canaananaya kullamaa kulamaa nafarnaa kaazina fii sabiili illah mar alla markaan baxno anagoo kaazina fi sabiili illah jihaad markaan aadnaba takhallafa axadukum midkiin baa hadhaya yanibu isagoo laaqinaya nabiiba taysi orgiga laaqadiisa oo kale sida orgigu riyaha ugu laaqiyo haweenka ugu dhex wareegeysanayo haweenka soo jiidanaya ayuu muxuu ahay raggii jihaadka aaday muxuu haweenkooda uga dambaynayaa yamnaxu ixdaahuna midood buu siinaya alkufbata yani sharbata alqaliilata min allaban wax yaroo caana abuu siinaya oo ku degayaa casho yar uu ka bixiy iyo shaah uu shubay iyo sidaas oo kale sidaas ku degaya haweenka in allaha laa yumakkinunii ilaahay gacanta iima gelinayo min axadin minhum mid ka mida oo sidaas oo kale yeelay ilaa jacaltuhu nakaalan aw nafaltu bihi aw nafaltuhu waxaan ka dhigayaa mxuaha mid lagu cabsada ka dhigaya yani waxaan u ciqaabayaa ciqaab kuwa ka dambeeya ay kuwaana qaataan baan ka dhigaya yaan ku ridaya qaala faxadadtu saciida bna jubayr saciid ibnu jubayr ayaan uga sheekeeyey raawigii jaabir ibni samura ka warinaya baa leh waxaan uga sheekeeyey arrintaas saciid ibnu jubayr baan uga sheekeeyey wa maxamed ibni maxamed ibni mxuah maxamed ibni sirin me shucbaan ujeeda shucba baa hadalkaale shucba wuxuu leeyahay oo jaabir hadalka ka wariyay shucbat ibnu xajaaj ayaa wuxuu yihi saciid ibnu jubayr baan arrintan uga sheekeeyey fa qaala markaasu wuxu innahu raddahu arbaca arbaca maraatin afar gool buu celiyey saddex gool buu celiyey marka mar afraad ka aqbalay maraqaatigu waxaa weeyaan zinada ay ku sugnaataa waa afar nin sooma afar nin bay ugu sugnaa licaankuna waa afar dhaarood marka ictiraafkana afar goor afar goor markuu isku ictiraafay maraqaadkii saddexda mare hore mid walbaba waa celiya nabiga alayh isalaatu wasalaam waa ka jeedsaday waa inuu ka noqda buu muxuu ahay uu jeclo wuxuu jeclaa ninkii oo nebigu alay sla amri jiray qofkii jariimadaas ay ka dhacdo inuu isqariyo oo ilaahis unu tooba keeno waxba aanu sheegin taasaa u fiican inuu isqariyo ilaahis u tooba keeno markaas qofkii isku qira isagu iskeena ee yimaada ee weliba hari waaya ayb wa fii riwaayatin faradahu maratayn aw alaaa alaaa maraat saddex goor buu xidhiya maraqaadka ugu tahay yidhabu bihi farjumu baabu tartiid lmuqiri fi zina arbaca maraatin waalxaqru lilmarjuum dhagax qofki la dajminayo loo qodo dhulka loo qodo ku lagu aaso wa taakhiiru lxaamili xataa tadac haweeneyda uurkale ee zininka u wareysatay rajmgeeda iyo intig loo dhigo ilaa ilmihay ka dhasho waasalaatu cala almarjuum marka zinada lagu dilay ee lafadiliye lagu fitanaayo ay isagii iyo qofaan lagu finsanimaho murtakibu kabiira oo dhan in lagu fitanaayo can buraydata radia allahu canhu buraydata bn xusayb alaslami radia allahu canhu ana maaciza bna malikin ilaslami oo qoladooda markaysu qole weeyaan waa weliyo ninkaan إنii qad ظلمtu نفسيi وزنaytu وإنii أuriidu an تطهirani markaydaan ulmiyeyo waan zinaysto waxaan rabaa inaad mxuaha inaad dahirtaan raba فرده waa celiye نبgu عليه الصلاaة وسلام فلما كان من الغد أtاaه beri markii aydmaatana u yimid وqاala ya رsuuل الله إنii qad زنayت فرده ثانية markii labaad waa celiye فأرسل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إلى qومه taclamuuna maku ogtihiin bicaqlihi caqligiisa ba'sa wax baas ah ama wax dhibaato ah oo tunkiruuna aada ku inkiraysaan minhu xaggiisa shay-a shay aad ku inkiraysaan oo dhibaato ah faqaaluu waxay dhaheen maa naclamu kuma ogin asaga ilaa wafiya alcaql ilaa inuu yahay mid caqligiisa waafi ah oo wanaagsan maahane weliba min saalixiina wuxuu ka mid yahay saalixiinteena fii maa nuraa sida aanu aragna asaga kuweena fiicfiican fa ataahu waa u yimid athaalita mar saddexaad fa arsala wuu diray nebigana ilayhim xaggooda aydan sidoo kale fasa'ala canhu waa su-aalay oo xaggiisa ayuu ka weydiiyey fa akhbaruuhu waxay u sheegeen annahu laa ba'sa bihi isagu waxbaasa inuusan markaa ku sugnayn baaskaasoo ah inuu sarqaan iyo waxyaabo kaleo wax uu isticmaalay inaysan ku sugnayn walaa bicaqlihi caqligiisana wax waaliya oo junuun uusan ku sugnayn falamaa kaana araabicata markay ahayd markii afaraadna xafara lahu waxaa loo qoday xufra xufro ayaa markaa loo qoday god ila intaa ka bacdi amara wuxuu amray nebiga bihi asaga in la rajmiyo farujida waana la rajmiye intaa tilmaantay xafara lahu waxaa loo qoday xufra sida uu shiiku tilmaamay shariif sheikh shariif sida uu tilmaamay waa shay shaad ah oo macnaha uu la keli noqday bashiir bin muhaajir sidaa darteed waa layin ayaa la yidhi maca dalika sida la rajaxay sheekana uu rajaxay looma qodin asaga oo waxa loo qoday sida kadaad ka imaan doontaba waa gabadha asaga laakiin waa la xirxiray waa la rajmiyey sida riwaado kale ay tilmaameen waa u cararay meel kale ayay uga daba tageen saxaabada halka ayaa markaa lagu rajmiyey limadaas intaas yii axara lahudaas ayaa iyadu daciifo ahoo qariibo oo shaadla khilaafsan riwaayadka kale khilaafsan waxba gabdooma ku dhintay fajaءat اlqamidiya qaamidiyaa timid haweeneyda haweene qaamid ka dhalatay ayaa timid faqaala markaas waxay tihi ya rasuula allah inii qad zanaytu faahirnii waan zinaystay qahir bay tihi wainahu raddaha iyadana waa waa celiyey falama kaana alqad beri markay ahayd ee waxay tihi ya rasuula allah lima tarudnii maxay ii rabinaysaa lacallaka antaru dami famaara dadkana cizan sheegnaha cizwaan celinaysa mermerinaysa mermerkimadurunta oo lohini la xubla ur baaban leh ur balan leh qaala markaasuu yihi inaa la haddii kale yani haddii aadan ka noqonaynin fadhabii xataa talidii hab ilaa aad ka dhasho qaala falamaa walada weliba nin kolkaada oo ma'muunanka u dhiibay buu wuxuu yidhi dhaqaalay oo axsin ilayha ayb falamaa waladad markay dhashay atadhu bisabiy sabigii iyadoo waddankay tartankan cadood ku ula timid isla markiiba oo wadaxa dhabahaydo markaa muxuu ahay ma ayna sugin xataa inta milbaxaysi ilmaha nuujinaysa iyo kolkaa ilaad ka dhilayso iga noqo buu nabigu alayh salaatu wasalaam uu yidhi ma ayna ilaawin marka intaa muddadaasa ah markay dhashayba iyado ilmihii la hooraysabay tii qaalay markaasa waxay tidhi qad waladtu haadaa qad waladtu waakana waan dhalay qaala markaasu wuxuu yidhi idhabii faardiciihi xataa taftimiihi noqo oo nuujiyo ilaa ka quriso falamaa fatamathu atathu bisabiyi fii yadihi kisratu khubzin isagoo kolkay qurisay ayaa ula timid canugiiyo ay waddo oo muxuu ahaye dabcaad jibisa gacanta ku wato cunaaya way ku tusinaysa inuu inuu naadka ka deeqsoomo cuntada cunaaya fa qaalat markaasay waxay tidhi haada ya rasuula allah qad waladtuhu qad fatamtuhu waan guliyey waqad akala acaam cuntadu cunay fadafaca asabiya ilaa rajulin min almuslimiin canugiibuu wuxuu u dhiibay nin muslimiinta ka mida oo inuu koriyo ugu dhiibay uma amara bihaa amar buu iyada ku bixiyey faxufira lahaa waa loo qoday ilaa sadrihaa laabteeda intaasaa loo qoda kana sax weeyaa marka iyaga haweenka god waa loo qoda muxuha iyaga asturad asturaddooda aada loogu dadaalaya wa amara annaasa dadkii buu amray farajamuuhaa way dhagaxyeeyeen fayuqbilu ah, khaalid bnu lwaliid khaalid ibnu waliid ba wuxuu la bixajarin dhagax faramaa ra'sahaa madaxuu kaga tuuray madaxuu kaga dhuftay tanabaxa adamu alaa wajhihi alaa wajhi khaalid dhiigeedii baa wejiga khaalid kusoo duulay dhagax intuu madaxa kaga dhuftay oo dhiigeedii bas kusoo yidhi oo wejiga kaga duulay khaalid ku dhuftay ayb fasabaxa wuu caayay marka khaalid baa caayay fasamca nabiy llahi salى اllahu alayhi wasalama sabahu iyaaha caydi u caayayey ayuu maqlay nabiga alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi mahlan yaa khaalid u sug haalidow sidaa ma arrintu fawladii nafsii biyadih ilaahay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laqad taabat tawbatan waxay toobo keentay toobad oo low taabahaa saaxibu maksin lagufira lahu hadduu nin cashuurle ahe toobo keeni lahaa kolay ku tahay toobo laga aqbali lahaa toobo weyn bay toobo keentay oo aada u weyn oo nin cashuurle kolay ku tahay aduu toobo keeni lahaa laga toobo aqbalo madsiga waxaa la yidhaahaa dariibada dadka laga qaado gaar ahaan muxuaha dadka jidka maraya iyo laga qaado halkan dhaafimaysa inikoon wax bixinin iyo layidhaha badeecadoodii iyo waxaa laga canshuuro kaasaa magsi la yidhaahaa marka xaaraam weeye kabiirana ayb uma weliba wuxuu yidhi wahal wajadad afdala min an binafsiha nafteedii bay la timid dar ilaahay u hurtay oo iyadoo garanaysa in la dilaayo oo ninkii ka horreeyay sidii loo gelay adkaysay bay haddana marka nafteedii la timid oo hadba ay hadhaynin oo muxuu ahay ayna eh, er, ilaaweyninba uma amara biha fasallaa alayha waa ku tukaday ama waa sulliya calayha waa lagu tukaday wa dufinad waa la aasay maacidna sidaas oo kale maacidna sidaas oo kale oo nebigu alayh salaa slam ka sheega oo muxuu ahay nin bau maqlay nebiga alayh sala slam caayayo oo leh waad fiiraya kan kada maxaa ilaaha isaga u qariyeen si isfadeexadeeyey sida ayda oo kale loo dhagaxyeeye dhagaxa loogu diray isferiya nin lagu maqlay markaasuu nebigu aleyh salaatu wasalaam waxaa soo mareen dameer baktiya waa la soo agmaro dibere oo lugta dhisayo markaasuu yidhi awe hebel iyo hebel dago oo dameerkaas hilibkiisa cuna walaalkiin hilibkiisa waxaad ka cunteen baa ka xumaa buu nebigu aleyh salaatu wasalaam hmm. waladii nafsi biyadihi inahu la yanqabisu al'aana fi anhaari ljanna marka waa saxaabadu sidaas oo kalea qof qof yaryar ka dhacday waa jireen haddana marka iimaankooda xoog badnaayo tooba saadiq ay tooba keenayeen oo nafteed naftooday keenayeenoo isbiimeynayeen baabu rajmi lyahuud ahli dimmati fi zina yahuud iyo nasaari iyo wixiiba muxu ahay dimiyiinta dimiyiinkana waxaa la yidhaha gaalada muslimiinta dalkooda ku nool baa la yidhaha dadka dawladda islaamka muwaطiniinta kamid ah ayaa la yidhaha marka iyagana xukunka in lagu dabaqaayo can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam kiya biyahuudiyin wa yahuudiyatin qad zanayaa yahuudi iyo yahuudiyad kala zinaystay ayaa loola loo keenay nebiga alayh الsalaatu wasalaam yahuud baa u keenay ayb faاnطalaqa rasuulu الlahi salى الlahu عalay slam xataa jaءa yahuud ilaa yahuud u yimid meelahoodii ay aqsanayo inay majaalisoodii ugu yimid yuu soo socday faqaala markaasu wuxuu yidhi ma tajiduuna fi tawraati calaa man zana maxaad ka helaysaan tawraadda maxaa ku qoran qofkii zinaysta see loo gelaya qaaluu markaasay waxay yidhaaheen tusawwadu wujuuhuhumaa wa nusawidu wujuuhahumaa wa naxmiluhumaa wa nukhaalifu bayna wujuuhihimaa wejigoodaa la madoobeynaya qadiid baa la marmarinayaa wejiga laga marinayaa muxuu ahay dameer baa lagu qaadayaa markaasaa dib loo jeedinayo damiirka dabadiisa xaggooda loo jeedinayo wejigooda mid walbaba gadaal loo jeedinayo markaasaa suuqa sidaa lagu marinayo la fadeexadeynaya ayb wayutaafu bihimaa waa lala wareegaya suuqa lala marinaya dadka lagu fadeexadeynaya sidaas weeyaan bay xuunka ilaahay ee tawreed ku yaalla waana beentood waana beentood ayib waa waxay iyaga kusoo tashadeenoo markaasay rabaa nebiga inay muxuu ahayey arintaa intay ka dhaadhiciyaa nebigu uu dabaqo oo hadhowna marka ilaah agtiisa waxay yidhahaan waxaan ugu cudur daaranayn e waxaa nebi ambiyada ka a ilah sidaa xukumay qaala markaasu wuxuu yidhi faatuu bitawraati in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan tawraad keena fa jaa-uu biha waa la yimaadeen tawraad ba keeneen eh, faqara'uuha way aqriyeen xataa idaa mar kii aqriyayay maruu kolkay soo mareen biaayati rajmi aayaddi rajmiga markay soo martay wadaca dhigay aladii eh, wadaca alfata aladii yaqra'uha biyadahu gacantiisu saaray calaa aayati rajmi rajmigu gacanta saaray wa qara'a wuxuu aqriyey maa bayna yadayha waxa ka horreeyey iyo wamaa bacdaha iyo wuxuu ka dambeeyey buu aqriyey faqala lahu cabdullahi bnu salaam radi allahu canhu ya wuxuu ku yidhi wahuwa maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam wuxuu murhu falyarfac yadahu gacanta ha ka qaada rasuulka ilah far sidaa gacanta ka qaado فرفعها فإdا تحتهa آية الرجم aية الرجم marka ka soo baxday فأمرa بهma صلى الله علي سلم رsulka ilah أمر buu ku bixiyey labadoodii faruجima waa la rujmiyey marka neبgu عليه الصلاة وسلام towraadkana markuu lahaana mxuu weydiinayena ma ahayn inuu iyagoo xukunka ka qaatan ma ahayn xukunka kitaabka ilahay buuba sarيix ku yahay oo waxa weeyaan inuu xujada laazimiyo ayuu rabay inuu kitaabka ilaahay labada kitaabe ilahay inay oo iyagu xukunkii iyagu ay bedeleen taasuu rabay nebigu alayh salat slam inuu ku xujeeyo qaala cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi baa wuxuu yidhi kuntu fii man rajamahumaa dadkii rajmiya baan ka mid aan ku dhex jiray falaqad ra'aytu waxaan arkay buu ra'aytuhu ninkii baan waxaan arkay yaqiiha min alxijaarati binafsihi isaga oo haweenay isku hagoogayo oo dhagaxa isaga dhigaaya yaan arkay suu jacaylku uu qabay markii la dilaya kole ku tahay uu isku hagoogayo oo dhagaxa isagu isaga dhigay baabu jaldi اlamati ida zanat can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam su'ila can اlamati ida zanat walam tuxsin yani lam tatazawaj ixsaanba male iyagoo muxuu ahay jawaarida iyo imaada iyo iyagoo ixsaan male qaala markaasu wuxuu yidhi idaa zanad fajliduuha hadday zinaysato muxuu ahay jaldiya uma in zanad fajliduuha uma in zanad fajliduuha saddex goor uma biicuuhaa walow bidafiirin yani walow bixablin walow xadhig ba ahaade wax taafiha ba ahaade iska iibiya saddex goor wax ka badan markaa haysanin hadday saddex goor wax ka badan iibiyo qaala ibnu shihaab wuxuu walaa adri abacda ahaaliata aw araabica mar saddexaadkii buu yidhi mise mar afraadka markuu yidhi mxuahay walow iibiya uu leeyahay ma mar afraadka mise waa saddexaad kuma kala garanayo baabu iqaamati sayidi alxadda calaa raqiiqihi dadka axraarta ah muxuu ahay imaamka ama naa'ibkiisa yani xukuumada sulta alcaama ayaa ka oofinaysa xuduuddaa ka oofinaysa laakiin mamluuga maaligiisii baa marka isagu xaq u leh inuu binafsihi isagoon xukuumada u keenin inuu ka oofiyo an abi cabdiraxmaan eh, an abi cabdiraxmaan radia allahu canhu qaala khaطba caliyu karama allahu wajhahu cali baa khudbeeyey markuu amiiru lmu'miniin ah radia allahu canhu faqaala yaa ayuha annaas aqiimuu calaa ariqaa'ikum alxadda addoommadiinna xadda ka oofiya man axsana minhum waman lam yuxsin faina amata lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama zanad jaariyad uu nebigu lahaa baa zinaysatay fa amaranii wuxuu ifaray an ajlidahaa inaan jaldiyo ifaray faida hiya xadiiثaةu cahdin binifaas waxaan arkay iyada oo dhalmo dhow oo mar dhow dhashay baan arkay fakhashiitu waxaan ka baqay in ana jalatuha an aqtulaha haddaan garaaco inaan dilo ay u dhimato iyadoon mishii weli ka bixin fadakartu dalika linabiyi salى allahu alayh wasalam faqaala markaasu axsan wanaag baad si wanaagsan baad yeeshay marka in la dilo lama rabe marka in la xanuujiyo una la zajire baa la rabaa oo qofkii kolle rajmi aanu ku waajibin ee jaldi uun ah marka qofka hadduu mariid yahay iyo waa loo kaadinaya hadduu daciif yahay iyo hadduu gaajaysan yahay waa la dherginaya hadduu kulayl darani jiro ama qabow darani uu jiro dib loogu dhigaya marka waxaan la rabaa inaanu si u dhimaanin una xanuunsado wazaada fii riwaayatin wuxuu yidhi utrukhaa xataa xataa tamaahal yani xataa e, taqwa ilaa ka kusoo xogeysato oo e, maxaa umusha ka baxdo ukaada marka wuxuu ka qaatay cali inuu maxaay hariqada dadka lihi inay binafsihim iyagu ugu oofinayaan uga qaatay ficilkan kada isaga baabu xaddi sariqa baabu ma yajibu fiihi alqaطcu can caaishaةa radia allahu canha can rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam qaal laa tuqطacu yadu saariqi ila fi rubci dinaarin fasaacida nisaab buu leeyahay marka waxa la xaday kolkii la xado gacanta loo goynayo nisaab mucayan uu leeyahay nisaabkaasuna waa rubcu dinaar rubcu dinaarna wuxuu ahaa alaaatu daraahim ayuu ahaa saddex dirham wax qiimihiisu uu dhan yahay qofkii xada ama lacaga ama alaab kala ah iyo wixii ka badan marka waa gacantiisa wixii ka yarsamay baabu lqaطci fima qiimatuhu halaaثatu daraahim halaaثatu daraahim iyo rubcu dinaarna waa isla mid ila maxaa itna cashar dirham baa lagu sarifi jiray dinaarka can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيyه wasalam qaطca saariqan fii mijanin qiimatuhu halaaثatu daraahim mijan yani turs gaashaan gaashaan qiimihiisu uu saddex dirham yahay yuu u gooyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam baabu lqaطci fi lbayda can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alay waslam lacana allahu saariq yasriqu lbaydata fatuqطacu yaduh wayasriqu alxabla fatuqطacu yaduh allaha naclado tuuga allaha lacnado ukun buu xadayaa oo gacanta loo geynayaa xarig buu xadayaa oo gacanta loo geynaya ayb marka lafdigan daahirkiisa wuxuu sheegayaa waxaad moodaa inuu nisaab aanay lahayn oo wax yaroo taafi ah kolay ku tahay ilan ukunta mxua dirhamku berigaas qiimo badan buu lahaa ukuntii marka dirham iyo saddex dirham iyo waxaas iyo wax ku dhodhowtoona ma goynayso neefkii ariyaa muxuu ahay ku dhawaan jiray dhulka shan dirham iyo meelaha kolka qaarkood goyn jira marka wuxuu leeyahay ukun hadduu xadaa ukun baa loo goynaya intuu xado xarig baa intuu xada loo goynaya ayb marka laba sibood mid baa lagu fasira mid waxaa weeyaan inuu ka wado nebigu alayhi salaatu wasalaam baydada aanu ukuntii ka wadin baydat lxadiid uu ka wado midan birta ah madaxa la gashado miqfarkana la yidhaaho taas bayda waa la yidhaahaa xabligana uu ka wado xibaasha waaweyne qiimaha lehe sida kuwa muxuaha xarkaha dooni safiinadii kuwaas uu ka wado iyo inuu ka wado nebiga alayhi salaatu wasalaam inuu horta hore intu wax yar ku bilaabo wax yar intuu ku bilaabo tuugada ku bilaabo ayuu ka caada yeelanaya goorta ilaa gacantiisa la gooyo wax qiimo laho gacantiisa loo gooyo u xado baabu nahyi can الshafاacati fi اlxuduud عن caaئiشhaةa رadي الله عnهa زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنa qرayشhا أhمهم شhأن المرأة المخزuمية التي سرقت في cهdi رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح haweenaydii ahayd ee zamankii nabiga caamul fatxi xaday arrintoodii baa murgisay qurayshina iyagu kolkaas bay soo islaamay weeyaan fa qaaluu markaasi waxay idhaaheen man yukallimu fiiha rasuula allahi sala allahu alay slam yaa rasuulka ilahi yaa la hadlo haweeneyda in laga baajiyo laga daayo yaa la hadlaa fa qaaluu markaasi waxay is waman yajtari'u calayhi ilaa usaamat bnu zayd xibu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam yaa ku dhiiran kale oo kale usaama ibnu zayd usaama uu nebigu aada u jecel yahay usaama qof kale ku dhiiran karaa ma jiro usaamana marka wiil dhalinyaro ah kolkaa wuxuu aad aada u dacyar ayo usaamay marka u direen fa utiya biha rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilah baa loo keenay fakallamahu fiiha usaamatu bnu zayd usaamatu bnu zayd baa haweenayda arrinteeda kula hadlay fatalawana wajhu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wejigiisiibaa isrogay ismida bedelay caro daraaddeed faqaala markaasu wuxuu yidhi atashfacu fii xaddi min xuduud illah maxaad xuduudda ilaahay ka mida baad u shafeeco qaadaysaa oo yani in la baajiyo aad ugu shafeeco qaadaysaa faqaala lahu usaama usaama wuxuu ku yidhi istaqfir lii yaa rasuula allah maan ogeyn marka inayna shafeeca aqbalaynin xuduudda ilahay inayna shafeeco aqbalaynin maan ogeyn kolka ayna shafeeco aqbalayninna waa kolka xaakimka loo keeno laakiin kolka lasoo qabto booliisku markuu soo qabto inuu ka sii daayo iska sii daayo sinka markaan ahay bal mar dambe hadduu noqday inuu yidhaaho sookaas oo banaantay lakiin haddii maxkamadda loo keeno bes weeye qofkii malcuun weeyaan qofkii sidaas yeelaayo ah, xaakimkuna inuu aqbalo ma aha xad ilaahay ma baajin karo tacaasiirta isagu tasarruf waa uleeyahay leeyahay laakiin xadda muxadadka ilaahay xadiday inuu fuliyo mooyaane qofka ku sugnaatay wax kale male qof kalena inuu erge iyo wax sidaas iyo kale ma le istaqfir lii ya rasuula allahi buu marka yidhi falama kana alcashiyu galabtii markay ahayd qaama rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fakhtaaba yani khaطaba waa khudbeeyey faأhnىa calى اllahi tacaalى bima huwa ahluhu ثuma qaal ama bacdu fainama ahlaka aladina min qablikum anahum kanuu ida sarqa fihim shariifu tarakuuh qofka agtooda darajo ku leh hadduu waxado waa sii dayn jireen siday zinadiiba u yeeleen oo kale wa idaa saraqa fihim adaciif qofka tabarta yar ee darajo agtooda aan ku lahayn hadduu xadana aqaamuu calayhi alxad xadday ku oofin jireen wa inii wladii nafsii biyadihi low ana faatimata binta muxamadin saraqat laqaطctu yadaha hadday gabadheedu faatima xataa kolay ku tahay gacantaan ka goyn lahaa qof aan ka dhaafayaa ma jiro uma amara bitilka almar'a haweenaydu amar ku bixiya alatii saraqad xaday faquطicad yaduha gacanteedii baa la gooyey qaalat caaishatu radia allahu canha faxasuna tawbatuha bacdu way ku waara qaadatay marka haweenaydaas haweenaydaas intii ka horraysay markaa ka horraysay way adab daraydo sariqadaa waxa ugu horreysay oo acmaal kale ugu horreysay waxay yeeli jirtay alaabta intay dadka ka cariyso iyo inkiri jirtay qarsan jirtay intay soo been farrimayso ceb kale oo magaceed soo sheegatay tidha hebel baa isoo dirsadayo alaabtiinaas ay rabaana eh, caariye yidhaaheen marka lasoo siiyo ay la leexan jirtay oo ay inkiri jirtay laakiin marka waa taas kuwaana qaadato way toobo keento toobadeediiba wanaagsanaatay watazawajat wa kaanat ta'tii bacda dalika taأtiini way ii imaan jirtay bacda dalika faarfacu xaajataha ilaa rasuuli الlahi salى الlaه alيه wslam faaqdaha yani markay dan yeelatay nebiga alayه salaatu wasalaam way ii imaan jirtay oo markaasoo inteed u sheegi jiro markaa nebiguna ugudi jiray haweeneedaas weliba umu salama bay qaraabo la ahayd oo umu salamay isu dhowaayen iyo umu salamana maqsuumiyeed bay ahayd umu salama isku marmartay oo kolkii muxuaha la goynayay isku duubtay oo ku gabatay oo waxaasoo dhan marka waxba uma tarin waxay oo dhan marka waxaa ka wada fiicnaa xaddii ilaahay lagu oofiyey bay iyadana ku tooba keentay hagaagsanaatay xadd اlkmr baabu kam yujladu fi shurbi اlkmr imisaa lagu dhufanaya qofka an xusayn bn اmunir an xudayn bn اmunir abi saasan an xudayn bn اmunir abi saasaana qaal shahidtu cثmaan bna cafaan radي allahu canhu wa utiya alwaliid ibn cuqba ibn abi mucayd cuqbat bnu abi mucayd ninkii ahayd garanaysaane malcuunkii nebiga alayh salatu slam oo sujuudtaan mandheerka dabarka ka saaray ah ee muxuha lagu dilay yowma badri labadii nina kolkii dagaalku dhammaaday kadambow la dilay ka mid ahaa mid uu dhalay oo la yidhaaho alwaliid ibnu cuqba oo cuhmaanna isku hooyo yihiin ayaa muxuu ahay la keenay isagoo khamre cabay qad salla subxa rakcatayni subaxiibuu laba ragcadood tukaday uma qaal afar buu tukaday laba ragcadood keliya ma isagoo xaakim alkuufa ah iyuu khamre cabay oo isagoo sakraansan dadkii salaaddii tujiyey oo masjidkii ku hunqaacay oo markuu salaaddii ka soo baxayna wuxuu ma idinku daraan <laughs> ragcado kale ma idinku daraan uma ayb uma qaala markaasuu i aziidukum ma idin kordhiya ragcado kale ma idinku dara fashahida calayhi rajulaani laba nin baa ku marag furay axaduhumaa midkoon uu yahay xumraan xumraan ibnu aban mawlaa cuثmaan anahu qad shariba alkhamra inuu khamre cabaybu ku marag furay ayb mid eh, baa wuxuu yidhi anuu markuu cabaya ma arkaynin laakiin isagoo khamrahun qaacay baan arkay markaasuu cusmaan yidhi laqad tanaqacta fi shahaada inahu ma maa xataa sharibaha haddaanu cabin isagoo qaaci kara kamr khamre aanu cabin miyuu qaaci karaa marka haddii khamre isagoo hun qofka aad aragto inuu khamre cabay ku marag furi <laughs> sida ninka maaka soomaaliga laga sheegaya lahaayeen ninka waranka markuu ku dhufanaya maalka inuu soo jiidaya waa tanauc waxaas oo kale sidaas aan loo baahnayn ayb ayb markaasu mxua cumaan sidaasaa loogu marag furay annahu qad shariba alkhamr wa shahida aakaru annahu ra'aahu yatakaya isagu qacaya inuu arkay ku kalena ku marag furay faqala cuثmaan cuثmaan ba wuxuu yihi inahu lam yataqaya xataa sharibahaa faqaala markaasu cusmaan wuxuu yidhi yaa caliy qum fajlidhu cali bn abi aalib wi kaco muxuahay garaac faqaala caliy cali baa wiilkiisii xasan ku yidhi qum yaa xasan fajlidhu faqaala xasan xasan baa wuxuu yidhi in walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa mxuah kuleelkeeda yani dhibkeeda ku dhiib iyo kuleelkeeda qofkii qabowgeeda haysta yani wuxuu ka wadaa qofka madaxtinimada haysta dadka madaxtinimada haysta iyagu ha ka qofka dadka khilaafada ku intifaacaya dhibkeedan iyagu ha tawaliyeen saas ka wada yani cusmaan iyo cashiiradiisu ha tawaliyda buu ka wada kaأnahu eh, wajada alayhi cali inuu cadhooday eh, eh, xasan u cadhooday ayaa okaatay faqaala markaasu yihi ya cabdاllahi bna jacfar qum fajlidhu cabdullahi bn jacfar ibn abi alib ui ka adigu jed fajaladahu cabdullaahi baa jaldiyey wa caliyun radia allahu canhu yacudu calina uu tirinayey xataa balaga arbaciin ilaa afartan uu ka gaadhay faqaala markaasuu yihi amsik jooji uma qaala markaasuu cali baa wuxuu yidhi jalada nabiyu sala allahu alay slam arbaciin wa jalada abu bakrin radia allahu canhu arbaciin wa cumaru radia allahu canhu hamaaniin wa kullun sunna wa hada axabu ilaya mid waliba intaasoo dhan waa wada sunna laakiin kan kii nebiga alayh salat slam kaasaan ugu jeclahay marka marka waxa weeyaan zamankii cumar iyay dadku badsadeen khamrada cabitaankeedii badsadeenoo markaasuu saxaabadii la tashaday markaasuu kolkuu la tashadabay dadkii waxay yidhaaheen afartankii waa ku yaraatay dadkii oo zajri waa noqon weyday seen yeella markaas cabdiraxmaan ibni cof ayaa wuxuu soo jeediyey wuxuu yihi qofku markuu khamre cabe oo safraano u hadayaana markuu hadayaanana waxaasuu iftiroo la imaanayaa xad اlاftiraa'i amaanuun marka ijcalhaa amaaniin sida xad اlqafi oo kale markaasuu cumar amaaniin sidaa uga dhigay kan uu leeyahay marka cali uu leeyahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam afartan buu ku garacaynaa afartan nebiga alayh slat slam waxba uma xadaynin marka waa kaynu xadiidka kale aynu soo marray ee odhanaysay markii loo keeno qof shaariba wuxuu odhanaya yadribuuhum buu odhanaya dadka unbaa ninba waxuu ku dhufanay marka kolol baa sudfa ay u dhacday intii lagu dhuftay afartan ahayd ee wuxuu u gooyay nebiga alayh slat slam xadda ma aanu jirin وعn عaliyi radي allahu canhu qaal ma kuntu ma kuntu uqiimu عlى أxadi xadda fayamuuta fiihi faأjida minhu fii nafsi ma jirto inaan qof intaan xad ka oofiyo oo u dhinto aan naftayda wax ka helo oo yani wax xazaazi iyo mxuu ahay ta'ahum iyo aan ka helo ma ma dhacayso ilaa صaaxiba alkhamri qofka khamrada caba mooyaane lأnnahu in maata wadaytuhu hadduu u dhinto diyadiisaan magtiisaan bixinayaa liأna الnabiya salى الlahu عalيه wasalam lam yasunnahu rasuulka ilaahay ma jidaynin yani wax uma goynin kuwa kale xad mucayan oo ilaah qur-aanka ku sheegay weeyaan oo marka intii haddii lagu dhufto u dhinto khalaas inuu xaddii sharcigaad u dhintay kolka aan ogaanayo laakiin kan kada nebiga alayh sala slam xad mucayana isagu nooma geynin marka haddii intaan xad ka oofiya u dhinto kaa isaga magtiisii baan bixinaya tahay marka inuuna nebigu wax u xadidin oo xadiidkii hore oo lahaa arbaciin buu nebigu garaacay aanu taxdiid ka ahaynee musaadafa un ahayd xadiidkanu sheegaya baabu jaldi tacziir tacziirtu waxaa weeyaan waa cuquubada aan xad mucayana aan lahayn xad iyo tacziir labadaasay cuquubaadka u qaybsamaayo tacziirta iyadu marka waa ra'yulxaakim oo qofka xaakimku siduu u garto ee zajri inay ugu filan tahay qofka u maleeyo saasuu ku tabaqaya taasuna marka mujtamacaadka way isku khilaafsan tahay iyo azminada kol waxaa jira mujtamacaad waxaa jira wanaagsan oo sida mujtamacaadkii hore oo wanaagsan oo marka in yar ay ku filan tahay iyo mujtamacaad aada u fasaaday oo aada u xumaatay oo sida kuweena joogo oo kale iyo cuquba saarima mooyaane wax kale ayna raajic ku noqonayn عن أbي burdة الأنصاaري رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم يقول lا يجلد أحad fawqa casharati aswaaq ila fi xaddin min xuduud illah qofna lama garaaco toban ulood wax ka badan ilaa xad min xuduud illah mooyaan marka tacsiirta waa inaan toban la dhaafinin toban iyo wixii ka yar toban iyo wixii ka yar ayaa lagu dhufanaya haddii tacsiirta oo ay darbi ay noqoto baabu man asaaba xaddan facuuqiba bihi fahuwa kafaaraة lah xuduuddu waa zawaajir iyo eh, mxuu ahaay iyo iyo mxuu ahaaye iyo iyo jawaabir wada jirta wey binisbati lshaks shaksiga laga oofiyey haddii aanu u dhimanin zajrina waa u tahay eh, jabrina waa u tahay dambi dhaafay u tahay dadka kalena marka waxay u tahay zajri ba u tahay عn cbaadaةa bni saamita radي allahu canhu qaala أkhada عalayna rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi waslam rasuulkii ilaahay baa bayca naga qaaday kamaa akhada calى nisaa'i haweenka sida uga qaaday oo kale baycat nisa baycada laydhaahe suurat mumtaxana ilah kusoo dejiyey taasuu raggana ka qaadi jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam muxuu naga qaaday anlaa nushrika biاllahi shayئa walaa nasrq walaa nazni walaa naqtula awlaadana walaa nacdaha walaa yacdaha bacduna bacda yani laa yaftariya bacduna calaa bacd walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariin o halkeedii marka cadahu waa iftiraha cadaha la yidhaahaa laa yacdaha bacduna bacda yani laa yabtaliya bacduna calaa bacdin faman faman wafaa minkum faajruhu calى اllah qofkii intaa oofiya uu ku ballan qaaday ajrigiisu ilaah buu ilaah baa ugu damaano qaaday waman ataa minkum xaddan qofkii xad la yimaada fa uqiima calayhi fahuwa kafaaratuhu qofkii w xad waajibi intuu u dhaco laga oofiyo waa kafaara gubkiisii weeyaan waman satarahu allahu caleyh qofku ilaahay asturana xad waajib intuu galo haddana alla asturana faamruhu ila allah amarkiisu xag alle weeyaan ilah buu la jiraa in sha'a cadabahu wa in sha'a gafara lahu marka ilahay waa u dhaafayna lama odhan karaayo ilahay marka uu ciqaabayana lama odhan karaayo isaga iyo allihiisa weeyaan marka xadiidkan wuxuu keenayaa inay tahay xuduuddu inay tahay jawaabir ay tahay dembi dhaafi u tahay dembiga ka tirtirayso baabu lqadaa'i wshahaadaat kitaabu lqadaa'i washahaadaat qadaha marka waxaa weeye kii xukunka ahaa weeyaan xukunka iyo maragga iyo waxyaalahaas baabu اlxukmi bالظaahir w wاllaxni bاlxuja iidax اlxuja xujada caddaysashadeeda qofku xujadiisa caddaysanaya can umi سلمةa radي allahu canha zawji الnabiy slى اllahu عalيه waslم ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslم samica jalabatan jalabata khasmin bibaabi xujratihi buuq dad doodaya dadka doodaya khasmi la yidhaha khasmi qofka kaliyana khasmi waa la yidhaha dadkii badnaana khasmi waa la yidhaha yani dad doodaya buuqood buu albaabka xujradiisa ka maqlay fakharaja ilayhim waa u soo baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi innamaa ana bashar anigu bani aadam baan ahay wa inahu yaatiina alkhasmu dadka doodaya ii imaanaya falacala bacdahum qaarkood inuu ahaadaba suurooda an yakuuna inuu ahaado ablaqa min bacdin qaarkood inuu ka balsan ka aftahansan yahay oo xujadiisa ka caddaysan og yahay fa axsaba aan u maleeyo annahu saadiqun inuu run sheegayo siduu u hadlaayo hadalka isu saarsaaraya adilada isugu rakibaayo inuu run sheegayo aan u maleeyo fa aqdiya lahu aan u xukumo saasaa suuroobi karta faman qadaytu lahu bixaqi muslim qofka aan u xukumo qof muslima xaqiisa aan u xukumo aanu daahirkaas un doodooda kolkaan dhegaysta ayla noqoto inuu xaq leeyahay fa inamaa huwa qicatu min naar waa qica naaro han u gooye mooyaane yaanu moodin faa'ido yaanu u qaadanin fal falyaxmilhaa aw liyadarhaa ha qaato ama ha iska daayo ma muxuu ahay waxaan rasuulka ilaahi baa ii xukumay maxkamad baa ii xukuntay maxkamad kale iskaba dhaf rasuulka ilaahi baa ii xukumay ku baxsan maayo marka daahirka waa la siinayaa oo gacantaa laga saarayaa kolba haddii ay la noqotay xaakimka ay la noqotay qofkan kadun waxaan xaq u leeyahay laakiin hadduu og yahay waxaan kadun xaq aan u lahayn fima baynahu wa bayna allah xaraam buu ku yahay baabun baabun fi aladi alqasm fi laladi alqasm aladka waxaa la yidhaha qofka dooda badan ayaa la yidhaahaye mutashadid fi lkhusuuma ah can caaishaةa radي allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam ina abغض walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh